bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu cuثmaan الsaabuniyu raximah اllahu tacaala wayu'minu ahlu اddiini wالsunnati biاlbacثi bacda اlmowti ywma اlqiyaamة wayu'minu wuxuu rumaynayaa ahlu اddiini muslimiinta yacni diinkan dadkiisa wasunnati iyo sunnada dadkeeda bilbacthi ayay rumaynayaan bacdiga bacda almowti geerida kadib in laysu soo bixinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha iyo wabikulli maa shay dhammaantiis akhbara allaahu subxaanahu alla uu ku khabray uu sheegay wabikulli maa shay dhammaantiis oo akhbara allaahu alla uu ku warramay subxaanahu oo min ahwaali dalika alyowmi maalinkaas ahwaashiisa iyo shidooyinkiisa ah alxaqi maalinkaasoo xaqa ah ayb waاkhtilaafi axwaali اlcibaadi addoommada axwaashooda kala duwanaanshaheeda ah fiihi maalinkaa dhexdiisa ay kala duwanaato waalkhalqi iyo khalqiga axwaashooda kala duwanaanshadeeda fii maa yarawnahu waxa ay arkayaan wayalqownahu ay la kulmayaan hunaalika meeshaa ay ku arkayaan ay kula kulmayaan fii dalika alyowmi maalinka alhaa'ili ee aadka u daran yacnii aadka u dhibaatada badan min akhdi اlkutubi kutubta qaadashadooda ah bilaymaani midigyaalka in lagu qaato waاshamaa'ili iyo bidixyaalka lagu qaato ayb waalijaabati can ilmasaa'ili iyo su-aalihii oo laga jawaabo ah ilaa saa'iri zalaazili ilaa inta soo hartay zalaazil iyo walbalaabili murugyaalo yacni gilgilasho iyo murugyaalo inta soo hartee kale almawcuudati fii dalika alyowm maalinkaa dhexdiisa la yaboohay alcadiim ee weyn waalmaqaami alhaa'il maqaamkaas isaguna daran min asiraadi siraadkii ah walmiisaani miisaankii ah wa nashri suxufi suxuftii oo la faafinaayo allatii fiiha suxuftaasoo dhexdooda uu yahay mathaaqiilu dari dhuuricaso waxyaabo culayskoodu la egyahay oo min alkhayri khayr ah iyo washari shara ah, shar iyo keyrkii sheekhu marka meeshan wuxuu leeyahay ahlusunnada ama ahludiin ahludiini wasunna waxay aaminsan yihiin qiyaamaha in layssoo bixina in geerida kadib dadku markay dhintaan ka bacdi in la soo bixinayo oo bacdi uu jiro alla uu soo saarayo bacdigaas marka qur-aanka aada uga hadlaa in badan oo badan oo badanuu ka hadlaa albacu bacda almowt geerida kadib isu soo saaridda laysu soo saarayo saddex aayadood ilaahay nafsadiisuu ku dhaartay oo bacdi iyo inuu jiraayo zacama aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbii latubcaثunna ayb fii suurati saba iyadana sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi waqaala aladiina kafaruu laa ta'tiina asaaca markaasuu alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qul balaa warabbii yani way imaanaysaa saacaddii waa yacnii saacaddii eh, eh, inay dhacayso sheegay in ay ku dhaartay ilaahay subxaana wa tacaala sidoo kale aayad saddexaadna rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu wayastanbi-uunaka axaqun huu qul ii warabbii inahu laxaqu fii suurati yuunus intaaba marka ilaahay subxaanahu watacaala de waxa uu bachiga marka arrinkiisu arrin muhiima inuu yahay ayuu saddexdaa aayadoodba ilaahay ugu dhaartay subxaanahu watacaala ee doodaha bachiga ku saabsan iyo ilaahay inuu wax soo bixinayo iyo dhammaantoodna qur-aanka mashhuuray ku yihiin waxyaabaha bachiga qofka inuu rumeeyo ku keenayana waxaa ka mid a qudrada rabbi subxaanahu watacaala oo awoodda alle waxba ma cajzi gelinayso laba haddana waxaa weeyaan ogaalka ilaahay oo mar wuxuu yidhi alle qad calimnaa maa tanqusu اlardu minhum wa cindanaa kitaabun xafiid dhulka inta ay ka cunayso dadkan markay dhintaan oo ciidda ay cunto qadarka ay ciidda ka cunayso waa ognahay uu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala alla marka qadarka adiga ciidda ay kaa cunayso og oo sidaas axwaashaada u og awooddiisana ay mutlaq tahay wax celin karaa aynan jirin miyounan kusoo bixi karin mar kale ilaahay wuxuu leeya huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayhi allah waa kan abuurkoodii bilaabay waa soo celinayaa wa huwa ahwanu calayhi hayinun calayhi korkiisa waa ku fududdahay wax culays ilaahay ku ah ma leh waxayna uga duwan yihiin muslimiinta marka dadyowgan mushrikiintu ayagu aan bacdi rumaysnayn mushrikiintu wax bacdi la yidhaha ma rumaysna dadkan wataniyiinta ah yahuudda iyo nasaaradu ayagu bacdiga waa loogu sheegay kitaabadooda way ogol yihiin in qiyaama jirta iyo qaar badan baa waa ogol yihiin yahuudda waa kuwa dhahaayo dalika biannahum qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduudaat naarta annaga wax yar ayna taabanee maalmo waa kuwa dhahaayo nasaaradu iyaguna yacnii badankood naar ma rumaysna janno keliya unbay rumaysan yihiin ayb oo ilaahay waxba ma cadaabayay leeyihiin waa naxariis badan yahay waxma ma cadaabe ilaahay de waa naxariis badan yahay wax ma cadaabo xikmad maahan taasna ilaahayna waa ka nasahan yahay waxaas maxaa yeele alla inuu inuu si dadka ma cadaabaayo haddii la dhaho waxaa ka imaanayso daa'ic iyo caasi saalix iyo daalix gaal iyo mu'min kii isaga intaas caabudaya u sujuudaya iyo midkii intaas ku kufrinaya isku mid in laga dhigo labadaba haddii waa la jannaynaya la yidhahda cadaaladda aawe xikmadii rabbi aawe iyaguna marka waa khaldan yihiin mu'miniintu marka waxay rumaysan yihiin in laysu soo bixinaayo janno iyo naarna inay jiraan jannada iyo naartaana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka isaga uu markii horena u qoray meesha ay masiirkooda adduunyada markay yimaadeenna xujadii ku oogay allah subxaanahu watacaala dadka marka iyaguna dad muslimiinta u nisbo sheegtaa jiro oo iyaguna aan bacdi iyo janno iyo naarba rumaysnayn waa baainiyada kuwa la yidhaha albainiya firaq fara badan waay baainiyada ismaaciiliyada iyo dursiyiinta iyo nusayriyada iyo yaa ka mid a ah, aaday u fara badan yihiin bahaa-iyada iyo waxyaabahaas oo dhan marka ma rumaysna iyagu naar iyo janno iyo waxaasoo dhan waxaan maxay tahay qur-aanka iyo ka warrama markii la yidhaha nusuusta jannada iyo naarta ka hadlayso waxay leeyihin jannada iyo naarta nusuusta ka warramayso dadka un in lagu toosiyaa loo keenay meesha maahane wax jira maahanay leeyihin haddaan dadka la cabsiinin oo aan naar iyo loo sheegin waa isdulminayo inay leeyihin marka waa in la cabsiiyo la yidhaha naar baa jirta haddaad qofka dulmisa naaraa gelaysaa si dulmiga uu isaga dhaafo laakiin xaqiiqada wax jira ma lahan aayadahan oo dhanna marka ta'wiil ayay ku dhufanayeen iyaga marka baatiniyada hal in la ogaado laba shayba waa awilaan axkaamta axkaamta awaamirta iyo nawaahida waa awilaan macno kalaa lagu fasiraya ilan waa aqiimu salaata iyo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti iyo zakaha la bixiya marka la leeyahay iyo zinadu waa xaaraan iyo kulli waxay leeyihiin waxyaabahaas oo dhan macaani kale oo qarsoon oo hoose oo a'immadeennu og tahaa jiraan ee macnahan daahirkaa waxa ma ahan axkaamtiina waa awilaan waxaa kaley awilaan oo qaanuun ta'wiil ay ku dhuftaan akhbaarta akhbaarta qiyaamaha iyo qabriga iyo waxyaabahaas oo dhanna iyaguna waa ta'wiilinaya marka diinkii akarkiisii ayaga marka kitaabkan qur-aanka waa u baatin wax kale oo daahirkaas aan ahayn inuu ku hoos jiray rumaysan yihiin walidaalika baatiniya saasaa loo yiri sooma garana ta'wiilku marka waa waxyaabaha jinaayaadka ugu waaweynoo diinta laga galow ka mid yahay sawaaciq lmursala ibnulqayim wuxuu leeyahay afar daaquud oo yacni diinka ilaahay lagu dumiyaa jirta dawaaqiiddaas marka wuxuu ku sheegay daaquut اlmajaaz daaquud taqdiimu اlcaqli cala اnaqli khabarulwaaxidka oo la yidhaahdo khabarulaaxaadka caqiide lagama qaato in la yiraahdo waxaan mutawaatir ahayn caqiide lagama qaato ayb iyo mid afaraad buu sheegay waxyaabahaasa ah marka wuxuu yidhi waa dawaaqiid lagu burburiyo diinta baatiniya hubka ay wadato waa ta'wiil majaaskaas waa majaaz qolooyinkan marka jahmiyada muctazilada ashaacirada hubka ay u wataan marka ay rabaan inay wax ibdaaliyaan waa ta'wiil aayadihii axaadiistii markii la keena ta'wiilkaasuu aadaya markaiyaga iyo baatiniyada marka baatiniyadiina wax badanay awileen iyaguna xoogaay ta'wiiliyeen walidaalika ninka baatiniga culummadu waxay dhahaan iyo ninka mu'awilka ah hadday doodaan ma kala garhelayaan baatinigaaba garhelaya laga yaaba leanna marka uu yidhaahdo ninkaani maxaad u awilaysaa nusuusta jannada iyo naarta iyo bachiga kusa kusoo aroortay ee kanna wuxuu leeyahy adiga maxaad u awilaysaa nusuusta sifaadka ilaahay kusoo arooray kiisa marka kan kama fiicna mid ilaahay xaggiis ka yimidna male labaduba sooma garan marka yacnii kuwanna waxay sameeyeen ta'wiilaad fara badan waa kusii talax tageen kuwanna ta'wiilkii gee qaybay ka joogaan waxaa dhanna marka waxaa weyaan ta'wiil aan dawaabidiisii yeelanin oo iyagu markaa qofka uu aadaayo ayaa dhibaatadana keenaysa baciga marka nimankaasaa diidan saas in la ogaado yuminu ahlu اddiini waxay rumaynayaan wasunnati bilbachi bacda almowt isa soo bixin geerida kadib yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wabikulli maa iyo shay dhammaantiis oo akhbara allaahu subxaanahu alla uu ku warramay uu sheegay oo min ahwaali dalika alyowm maalinkaa ahwaashiisa alxaqi xaq ah dhibaatada iyo shidooyinka maalintaas ah waاkhtilaafi axwaali اlcibaadi addoommada axwaashooda oo iskhilaafsan ah fiihi maalinkaa dhexdiisa iyo walkhalqi khalqiga axwaashooda kala duwanaanshaha ay kala duwan tahay ah dadku waa kala duwan yihin saalix iyo daalix mu'min iyo gaal yani nin walbaa marka waxaa weeyaan ummaddu isku mid maaha bankaas qiyaamaha dhexdiisa fii maa yarownahu waxa ay arkayaan wayalqownahu ay la kulmayaan hunaalika meesha ay kula kulmayaan fii dalika alyowmi maalinka alhaa'ili ee shidada badan oo min akhdi lkutubi kutubta qaadashadeeda bilaymaani midig laga qaatay washamaaili bidixyaalo dee dadka qaarna midigay ka qaadanayaan qaarna bidix qur-aankana aaduu u tilmaamay walijaabati jawaab can ilmasaa'ili laga jawaabo oo qof walbaa marka ilaahay baa la hadlaya xadiid cadiy bn xaatim wuxuu ahaa maa minkum min axadi ilaa sayukalimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan fayanduru aymana minhu falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru ashama minhu falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru wayanduru yani calaa wajhihi falaa yaraa ila naara tilqaa'a wajhihi qofkii wuxuu yidhi midigo rabbi baa nin walba la hadlaa isagoon tarjumaan u dhexaynin midigo fiirinayaa wixii uu soo hormarsaday maahan wax kale ma arkaayo bidix buu fiirinayaa wixii uu soo hormarsaday unbuu arkayaa hortiisa u fiirinayaa naar ku soo aadan unbuu arkayaa markaasuu yihi nebiga sal l slam ittaqi naara walow bishiqi tamra ittaqu nnaara walow bishiqi tamra su-aal mararabbi baa la hadlaya muxuu kula hadlaya su-aalo weydiinaya wayowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun waywma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum اlmursaliin su-aalna waa towxiid su-aalna waa sunnadii nebiga sal labadaasaa lagu su-aalaya ilaahay xaqiisa iyo rasuulka itibaaciisa nin walbo marka su-aashaas diyaarso shaksi kale lagu su-aali maayo madhab kale ma lagu weydiinayo dariiqo kale lagu su-aali maayo waxaa lagu su aalaya waxay tahay rabbi cibaadadiisa iyo rasuulka itibaaciisa salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh su-aashu marka sidaas xadiidkii kalena waata waa lan yazaala qadama cabdin ataa laa tazaalu qadama cabdin xataa yus'ala can arbacin afar ilaa laga weydiiyey iska tegi maayo su-aasha marka waa taasa ilaa saa'iri الzalaazili wاlbalaabili iyo intii soo hartay intii ka ah oo ah gilgilasho dadku ay yanii yani markuu qofku cabsado waa gariirayaan wاlbalaabili iyo murug ah almawcuudati la ballan qaado la yaboohay fii dalika alyowmi maalinka dhexdiisa alcadiimi weyn walmaqaami maqaamka dhexdiisa alhaa ee weyn iyadaa ilaahay inay weyn tahay ilaahay isagaaba sheegay alaa yadunnu ulaa'ika anahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim liyowmin cadiim maalin weyn buu ilaahay ku sheegay subxaanahu watacaala say u weyn tahayna de waxay tahay yowma yaquumu nnaasu lirabbi اlcaalamiin dadkan bani aadamkan sidaana hadda rabulcaalamiinoo hor istaagaan maqaam haa-il oo aada u cabsi badan wey ambiyada ilaahay ay ka baqayaan xataa ay leeyihiin nafsii nafsii axaadiidta nebiga sal l slam say tilmaantay oo ilaahay uu leeyahy yowmaidin yatabicuuna adaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat اlaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa min asiraadi ah balaabishaas iyo murugtaas sheegayaa min asiraadi siraadkii la maraayay ah waa rumaynayaan siraadka siraadka marka waa buundo jahannamo ku taallo meeshuu ilaahay yidhi wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya tafsiirka salafku u badan yihiinna wuxuu yahay wain minkum axad idinka idinka mida ma jiro ilaa waariduhaa jahannamo waa gelaya qof kastoo idinka mida jahannamow gala waana siraadkaas jahannamo waa ilaa isagabe kaana calaa rabbika xatman maqdiya axaadiidka qaarna nebigu waatuu leeyahay qofkii sidaasay sidaas yeelo naar ma gelaayo ilaa taxillata alqasam taxillata alqasam marka waa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya siraadka marka jahannamo dusheedu ku yaallaa dadku waa maraayaan rasuulku wuxuu sheegay qolada ugu horrayso hillaaca sidiisay u marayaan kuwa ku xigana fardaha kuwa ugu dheeraynta badan ee kuwa kalena yacnii awrta say oo dheeraynta badan kuwa ku xiga ragga orodkooda ilaa marka dambe nebigu wuxuu sheegay fa famaqduushun naajin wa makduusun ama wamukardasun dadkii waxa ay noqonayaan uu yidhi famaqduushun naajin mid biraha siraadka ka soo lalmado ama geesaha uga yaallo kuwo ay yacnii diirdiirayaan siraadka geesihiisa biraha ku yaalla galgaloolan oo nebigu uu ku sheegay midlu shawki sacdaan uu ku sheegay qodaxdaas marka geedka qodxihiisa oo kale ah kuwo marka dadkii waxaa ku jira diirdiirmaayo oo ay qabsanayso kalaaliibtii haddana iska badbaadayo kuwo kalena wuxuu yidhi nebiga sal l salam jahannamay ku daadanayaan markaasay iskor fuulayan walciyaadu billah markaa nebida qaraabadii iyo wuxuu yidhi raximkii iyo ammaanadii meeshay fadhiyaan geesahay taagan yihiin qofkii dayacay dhab waa ku dhagaayaan marka ammaanadii iyo raximka qaraabadii waxaa kaloo marka tilmaamay nebiguna waa taagan yahay ummaddiisa ilaahay u baryaa bani aadamku wuxuu u abuuran yahay marka uu mukallaf u yahay shidooyinkaasaa kasii horeeya meeshii marka shidooyinkaas wax uga tacbi lahayna ama wax kaga tabca lahayna meesha haddii qoorta ou laabo oo ou dhinto camal ou ku dari ou ku darayo camalkiisa ma laha aa daboolma camalkiis inta yartaa marka adduunyada aan joognaan fursad haynaan mar haddii aada dhimato camal dambe oo aad ku daraysid ma leh nin kale inuu kuu soo ducey doono iyo inuu wax kuu samay doono ma ogid ma isku halley karti ha isku hallaynin qof kale walmiisaani iyo miisaankii miisaanka isagana da waa way rumaynayeen isagana wاlwasnu ywmaidin اlxaq wanadacu اlmawaasiina اlqisطa lywmi اlqiyaamة allaa tadqow fi lmiisaan yani waxaan ujeedaa labadan aayadood walwasnu yowmaidin alxaq iyo aayadda kale wanadacu lmawaasiina alqisطa iyo aayado kaleba waxay tilmaamayaan miisaanka xaqnimadiisa inuu jiro qur-aankaa tilmaamay miisaankaas laba kafadooduu leeyahay laba dhinac ayuu leeyahay labadaas dhinaca marka waxaa la saarayaa acmaashaada waxa xun iyo waxa fiican khayr iyo shar acmaasha ilaahay isaga culays u yeelayo annaga ma naqaana hadda culayskeeda soo noqonayo salaada culays u yeelayaa zakadii culays baa loo yeelayaa waalidkii la adeecayo culaysaa loo yeelaya camal walbo saalixa ilaahay miisaan u sameynay wuxuu u samaynayaa culays ayb waxyaabahan xumaanta dunuubtana culays u yeelay xadiid albitaaqa oo sunanu tirmidi ku sugnaa wuxuu ahaa labadii in addoon ilaahay subxaana wa tacaala inuu u imaanayo markaa uu leeyahay malaa'igtii baa keenayso waxay keenayaan eh, register ama waraaqo aad isku duuduuban oo isku laalaaban markaasaa fidiya la leeyahay way fidinayaan ilaa waxay gaarayaan madil basar araggu meesha uu ku dhammaado waxaasoo dhanna waxaa ugu qoran kiisas ou galay iyo dunuub markaasuu ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay cabdii hal laka min xasanatin xasano ma haysataa lagu miisaamo waxaan la garab dhigo markaasuu leeyahay maya markaasuu ilaahay leeyahy balaa ina laka xasanatan cindanaa innaka laa tudlamu lagu dulmin maayo adiga xasana agteenna kuu taallo keenaa la leeyahay malaa'igtii warqad yaray keenayaan oo laa ilaha illa allahu ay ku taallo markaasaa wuxuu leeyahay rabbiyow kan muxuu ka taraa waxaan sijilaad markaasaa leey inaka lan tudlam waa la saarayaa marka laa ilaaha illa allah waa cuslayneen marka iyadaa culays noqonayso wixii kaloo dhanna waxay noqonayaan waa waa fududaanayaan ilaahayna waa u dembi dhaafayaan xadiidkaas marka xadiid ulbitaaqa xadiidu rajaa uu ka mid yahay waana yacni waxaa weeyaan ilaa towxiidka ahmiyada uu leeyahay ku tusaan qofka haddii towxiid saxiixa adduunka uu uga baxo khalaas waa rajo u leeyahay haddii towxiid saxiixa laakiin uunan uga bixin rajadiis waa cariidi badanta ilaahan ka magan min asiraadi waalmiisaani miisaanka ah wa nashri suxufi suxufta faafinteeda allatii fiiha ay ku sugan tahay mahaaqiilu dari dhuuri casada waxa la eg culayskeeda oo min alkhayri iyo washari iyo wagayriha suxuf waxaa lala imaanayaa khayr yar oo ku yaalla xataa shar yarna ay ku taalla ayaa la keenayaa wa yuminu ahlu ddiini wasunnati ahludiinka iyo ahlu sunnadu waxay rumaynayaan bishafaacati rasuuli sal l slam rasuulka shafaacadiisii bay rumaynayaan limudnibii ahli اtawxiid shafaacada ayaa iskale ay u sugnaanaysaa dadka ahlu tawxiidka kuwooda dambaabay murtakibi اlkabaa'iri kabaa'irta kuwii koray fuulay kamaa warada bihi اlkhabaru الصaxiix xadiidka saxeexa sida uu ku soo arooray can rasuuli lahi sal slam halkan shafaacadu ka bilaaba marka shafaacadu dhowr nooc waay waxaa ka mida shafaacada shafaacada waxaa ka mida kuwa nebiga u gaar ah oo aan lala wadaagin kuwa nebiga keliya u gaara oon lala wadaagina jiraan shafaacat اlmowqif ayaa ka mid a shafaacatu lmowqif waxaa la yidhaahdaa midda nebigu ay ammaanayaan gaalay muslimba ay ammaanayaan oy mahadinayaan waa marka dadka qiyaamaha banka laysugu keeno qoraxda lasoo dhoweeyo oo dadku ay sidaas isu kor saaran yihiin oo nin walba dhididkiisii inta ka batay calaa qadri acmaalihim ay u dhididayaane ilaa qaarkood dhididku uu xakameeyey oo ayaga dhanba uu laqay ayb halkaa u maraayo dhididku kuwa ka hoos kuwa ilaa kuwana anqawyada qawyada oo u maraayo say u kala dembi say u kala camal fiicnaayo ayb markaas ayaa dadku marka waxay u tegayaan nabiyullaahi aadam oy leeyihiin rabbigaa gargaar noo weydiiye hana kala saaro maanta isaguna uu leeyahay ana eh, aniga melihi eh, nuux u taga nuux ibraahiimu u dirayaa muuseu u dirayaa wuxuu usii dirayaa nebiyullaahi muusaana nabiyullaahi ciisa nebiga marka dambe ay ku imaanaysaa isagaa ilaahay u sujuudaayo allow ammaanayaa maxaamid nebigu wuxuu yidhi hadda markaas lay waafaji doono oo alla uu ibari doono ayaan ilaahay ku ammaanayaa markaasuu ilaahay soo degayaa lifasli اlqadaa ayuu usoo degaa dadka in la kala saaro maqaamkaas waay marka maqaamu lmaxmuud oo alla uu yidhi casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda ayb shafaacadaas marka nebigay gaar u tahay maxaa la dhahaa shafaacat lmowqif alayraa ama ashafaacatu alcudmaana waa la dhahaa nebiga bisa iskale cid kale ma laha shafaaco labaadoo nebiga keliya uu leeyahay waxa ay tahay ashafaacatu fi istiftaaxi aljanna dadka markii jannada loo gala la yidhaahdo albaabka jannada malaga joogo waxaa la amray cid aan nebi maxamed ahayn inuusa ka furin isagaa marka dadkii u shafeecayo jannadii Eh, yani dalbaaya in laga furo waa loo furaa dadka markaasay gelayaan jannada waa shafaaco rasuulka sala allahu calayh waali wasalama khaas u ah midaasna shafaacada labadaa shafaaca marka khawaarijta iyo muctasiladu way rumaysan yihiin ayagaba taasi ma kugu diidayaan masalatu shafaaca marka laga hadlayo khilaafka khawaarij iyo muctasilo dhinaca iyo ahlu sunno u dhaxeeya shafaacatu lcudmaana ma aha shafaacatuhu fi istiftaaxi aljannana ma aha shafaacada laysku hayaa waxay tahay ahlu sunnada iyo ay isku hayaan khawaarijta iyo muctasilada middaan musanifka uu sheegay oo ah shafaacatuhu liahli lkabaa'ir dadka ahludunuubka oo muslimiinta dembaabay muslimiinta iyagu dembaabeen kuwaas iyaga ma ma loo shafeecayaa markay naarta galaan kadib khawaarij mayay leeyihin muctasilana maya qof naar galayna shafaaco maba helaayay taagan yihiin marka iyaga waxay leeyihiin ilaahay baa wuxuu yihi rabbanaa inaka man tudkhili الnaara faqad akhzayta aayaddaasay keenayan rabbi ow ninkaad naar gelisa waa dulleysay ee nin naar laga soo bixinayo ma isagaaba la dulleeyey leeyihin waxaa lagu jawaabay de wamaa lilaalimiina min ansaar ayaa ku xigtan wamaa lilaalimiina min ansaar alaalimiin mushrikiintaa laga wada ila dulmigu shirki inuu yahay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin soo maaha maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudaacay soo qabsadeen maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin ma laha ee daalimkan marka mushrikiinta waaya la leeyahay bidaliili dulmi in shirki la yidhaha qur-aanka isagaaba sheegayba ina shirka la dulmun cadiim dhinaca kalena qof mu'mina oo dulmi ku jiro daalim lagu sheega waa jiraa isagana kaas laakiin maaha kan laga hadlayo maxaa yeele axaadiidtii nebiga waxay tilmaantay ayaa waxay tilmaa qur-aankiibaa wuxuu tilmaamay janno in la gelinayo iyagoo haddana dulmi lagu sheegay fii suurati faatir uma awrahna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqu biاlkhayraati biidn اllah dalika huwa alfadl اlkabiir maxaa ku xiga marka jannaatu cadnin yadkhuluunaha dad waxaa la sheegay dadka kitaabka dhaxlay waxaa la yidha waxay isugu jiraan kuwa naftooda dulmiya daalimiina kuwa dhexdhexaada kuwa khayrka ku hormaray saddexdana waxaa la yidhi jannaatu cadnin yadkhuluunaha jannay gelaayaan aawa marka daalim waa kan janno inuu gelaana waa la sheegay idan marka daalimkan iyo daalimka xagga jiro isku mid maahan maa lidaalimiina min xamiimin marka laleeya daalimkaas waa mushriga meeshaan daalimka ku jirana waa qofka naftiisa dulmiyey macsida ku dulmiyey laakiin aan gaaloobin qur-aankii marka isaga in laysku fasira saa yuu u baahan yahay iyaga mar markaad tiraahdo axaadiidtan shafaacada a u keento waxay ku leeyiin maya qur-aanka iyo xadiidka qur-aankaa weyn isagaa la qaadana xadiidka maya ama waxay ku leeyiin waa aaxaad xadiidkan ma qur-aankii laftirkiisii adiga waxa aad xujaysanayso wax ka soo horjeedo oo aada yacni fakerkaaga wax naqdinaya qur-aankiabaa laga helayaa axaadiidta shafaacadana axaadiid mutawaatira maaha axaadiid axaadan maaha ayb shafaacada marka ahlu kabaa'irta ahna dadka dunuubta waaweyn galay waxa u shafeecayo nebiga keligiis ma ahan sala allahu calayh waali wasalam nebigaa u shafeecaya ambiyada kalea shafeecayaan malaa'igtaa shafeecayaan wahaa muminiinta shafeeca shafaacadaas marka nebigu waa lala wadaagaa laakiin qeybta ugu badanna saa iskale salawaat wasalaamu calayh shafaacadii marka khawaarij iyo muctasilo waa inkireen shafaacada ay inkireenna waa shafaacatuhu liahli اlkabaa'ir cagsi waxaa iyaga ku ah marka mushrikiinta mushrikiintii iyagana intay asnaam caabudaan ayay waxay leeyihiin maxaa u caabudaysaan marka la yidhaahdo aakhiray noo shafeecayaan waa shafeecayaan shafaacay waxbay sheegayaan ama adduunka ama dibay nooga shafeecayaan wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaa'unaa cinda allah haaulaai shufacaa'unaa cinda allah marka ilaahay muxuu yidhi qul atunabi'uuna allaha bimaa laa yaclamu fi اsamaawaati walaa fi اlardi ma ilaahay baad ugu warramaysaan wax uunan ogeyn dhul iyo cir uunan ka ogeyn maa ilaahay u sheegaysaan idinka ilaahay waa ogyahay wax dhul iyo cir iyo meel walba yaallo yacni waxaa la diidayaa wax aan la ogeyn inay shafeecayaan ama ayagiiba aan ilaahay calaaqo la lahayn inaad shafaaco ka goobto ma la ogola walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaacata ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun qof muwaxidoo mu'mina ah shafaacada helaayo asaana shafeecayo ergeynayo markuu ilaahay idma ka ayb shafaacadu daabiday leedahay marka laba shardi bay leedahay labada shardi waxay tahay ninka shafeecayana in loo idmo ninka loo shafeecayana in loo idmo labaduba wa kam min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay-an ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa malaa'igtu ma ergeynayaan ilaa qofuu ilaahay raalli ka noqday u ergeynayaan man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnih waa kaa midka ergeynayo ilaahay agtiisa ka ergeyn karo ilaa biidnihi isaga idinkiisa maaha xadiidka saxiixa ku suganna bukhaari iyo ku suganna wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayh waali wasalama markaan ilaahay baryo oo baryo oo baryo fa lii xaddan waa xad baa la ii samaynaya intaas u shafeeca leeyahay intii ilaahay amray oo u idmay bisa u shafeeci karaa nebiga sal l slm in dheeraada maku dari kara fa yuxaddu lii xaddan shafaacadii marka ninka saa ku aamino shuruudahaasna u aamino ee inay jirtana rumeeyo wuu ka badbaadayaa marka mukhaalafada muctasilada ama khawaarijta ama dadka khuraafiyiinta iska oo iyagu shafaacada ka goobo meel walba qof allaale qofkii uu danigii isaga wanaajiyaba shafaacu ka raadinaa xaysu ilaa qaarkood ay gaarsiiyeen qof gaal ah xataa haddii uu sheekha dariiqada hadduu fi arko ma la cadaabayo yanii ninkii sheekhaas fiiriyo ma la cadaabayo dad waxaa jira nebi maxamed arkeenoo la cadaabayo soo maaa marka wa la weelaayo taas abulahab iyo abujahal iyo nabi maxamed waa arki jireen soo maxay naarta u marka waayahay marka xataa haddii la yidhaha qof allaale gaal iyo muslim wuxuu raba ha ahaado midda kale shafaacada aragti iyo maa lagu mutaystaana laguma mutaysto xadiidkii abu hurayra wuxuu ahaa man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama markuu su-aalay wuxuu yidhi ascadu nnaasi bishafaacatii man qaala laa ilaaha ila اllahu khaalisan min qalbihi ow mustayqinan biha qalbuhu towxiidkia marka lagu mutaysanay ee nin la fiiriyo iyo nin luga loo dhaqo iyo waxba lagu mutaysan maayowaxaa lagu mutaysanaa towxiidka qofkii mar hadduu towxiidkii ku dadaalo shafaacada dadka wanaagsan isagaaba helaya qaala marka wuxuu yidhi kamaa warada bihi alkhabaru saxiixu can rasuuli illahi sal ly slam qaala akhbaranaa abu saciid ibnu xamduun qaala anba'naa abu xaamid ibnu sharqiy qaala xadaanaa axmed ibnu yuusuf assulamiyu qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala anba'naa macmarun can haabitin can anas can nabiy sal l slm qaal shafaacatii shafaacadeyda liahli lkabaa'iri bay u sugnaatay dadka ahlu kabaa'irta min ummatii ummadeyda ka mid a ummatu lijaaba ayuu u jeedaaya ummatu dacwa ma aha ummadda u sheegaya ummatu dacwa nebiga ummaddiisa gaal iyo muslimba waa soo gelayan haddii saa la dhaho ummatulijaaba waa kuwan hadda u sheegayo lanna kuwa kale ilaahay wuxuu yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin qaala wabaranaa aliy waahbaranaa abu caliy zaahir bnu axmed qaala ahbaranaa moxamed bnu lmusayab alarkiyaaniy qaala xadaana alxasan bnu carafa qaala xadaana cabdusalaam bnu xarbin اlmalaa'iy can ziyaad bni khaytamata can nucmaana bni quraad can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam khuyirtu bayna shafaacati shafaacada iyo wa bayna an yadkhula inay galaan baa la idoor siiyey shatra ummatii ummadeyda barkeeda aljannata jannada waxaa la ikhyaar geliyey shafaaco inaan yeesho iyo in ummaddayda nus inay jannada gasho labadaa mid dooraa layidhi fakhtartu shafaacata shafaacadii baan doortay buu leeyay nebiga sal sl nafcigeeda ogyahay marka rasuulku waa ummaddiisa waa u khayr miiray waa khayrkuu la jecel yahay waxyaabahaas meel allaa laba meel meesha u fiican u doorayaan liannahaa maxaa yeelay iyadu acammu wa akfaa way caamnimo badan tahay waana kaafin badan tahay atarawnahaa ma u malaynaysaan ma arkaysaan lilmu'miniina almuttaqiin mu'miniinta muttaqiinto ilaahay ka cabsado inay u sugnaanayso miyaad u malaynaysaan keliya laa maya buu yidhi walaakinahaa lilmudnibiina kuwa dembaabay almutalawitiina iswasakheeyey dunuubta isku wasakheeyey alkhaaa'iina gafafka badan kuwaasaa iskale ayb kuwaanba waa helayaan muttaqiinta ah laakiin kuwan baahi badanay u qabaan ayb imaam axmed yaa musnadka ku soo saaray qaala ahbaranaa abuu muxamed almakhladiy qaala ahbaranaa abulcabaas asaraaj qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu muxamed adaraawardiyu can camri bni abi camrin ayb waa mowla mualib bn cabdillaahi bn xandar xaa wa ahbaranaa abu aahir bnu khusayma mxamed bn اlfadl bni mxamed bni isxaaq bni khuseyma qaala akhbaranaa jadii alimaam mxamed bnu isxaaqa bni khuseyma qaala xadaanaa caliyu bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can camri bni abi camrin can saciid bni abi saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata radia allahu canhu annahu qaal yaa rasuula allah man ascadu اnnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama faqaala waxa uu yidhi laqad danantu waxaan maleeyey anlaa yas'alunii inuunan su-aalaynin can hada alxadiidi xadiidkan xaggiisa axadun axad awala minka adiga kaa horeeyo waan malaynayo qof adiga kaa horeeya inuusa su-aalayni sababta maxay tahay limaa ra'aytu waxaan arkay dartiis min xirsika yacnii liru'yatii aragtideyda aan arkay darteed limaa ra'aytu waxaan arkay dartii min xirsika dadaalkaaga ah cala alxadiidi aad ku dadaalaysid riwaayana cala alcilmi bay leedahay cilmi marka la yidhaha xadiidku waa cilmi ina ascad annaasi dadka midka ugu liibaani og oo ugu liibaan badan bishafaacatii shafaacadeeda inuu ku liibaano ugu badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha man qaala laa ilaaha ila allah waa qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo khaalisan min qibali nafsihi khaalisan yacni mukhlisan waxaa uu yahay yani mid markaa barax tiraayo min qibali nafsihi nafsadiisa xaggeeda ka barax tiraayo khaalisan ay barax tiran tahay min qibali nafsihi khaalisan marka maxaa laga wadaa laa ilaha illa allahu ikhlaasay u baahan tahay ma macna ikhlaas ma ikhlaaska laba shay aa kasoo horjeeda shirkigu ikhlaasku kasoo horjeeda waxaa kaloo kasoo horjeedo istutuska riyaa iyo iraadat lcamal yani camal aakhira wax kale adduunyo lagu doono iyo waxaa dhan soo horjeeda shuruudu laa ilaha illah marka waaa kami waxaa ka mid a ah alikhlaas ikhlaaska marka shirkiga kasoo horjeedo haddii marka qofka uu laa ilaha illa allahu yidhaahdo ikhlaaskii laga waayo oo cibaadadii ilaahay uusan u barax tiraynin shuruudaa ka maqan soo maaha laa ilaha illah shuruudaa ka maqan laa tanfac laa tanfacu waxba ma anfacayso lanna laa ilaha illa llah waxay wax ku anfacay marka shuruuddeeda ay daboosho shuruuddaas marka kitaabka iyo sunnada culimmada markay fiiriyeen ilaa toddoba shardi baa usoo baxday ikhlaaskaasaa ka mida yaqiinaa ka mida maxabbaa ka mida waxaa ka mida inqiyaadkaa ka mida sidqigaa ka mida wahaakada waxyaabahaas kulligood qur-aankaana ay ku wada jiraan adiladooda marka qofkii haddaynan shuruudahaas u kaamil noqonin ama shuruudu laa ilaaha illa allaahu shardi ka mida uu ka maqnaado yani qofkaani laa ilaaha illa allaahuda uu dhahaayo ma ku intifaacayo hadii lanna salaad baa lagu intifaaca marka shuruuddeeda la haayo soo maaha haddii salaadda shuruuddeeda la waayo waxba ma anfacayso towxiidkuna saasoo kale waa marka shuruuddiisa la waayo muxuu anfacaya laakiin dadku yani annagu markaan kitaabada bilaabayno waxaan ka bilownaa dahaarada shuruudaheeda iyo salaad shuruudeed iyo waxyaabahaasaan ka bilownaa laakiin towxiidka shuruud marka la yidhaha tawxiidka laa ilaha illa llahu shuruudaasay leedahay ninka waxaaba laleeyahay isaga tag meeshaas waxaas lagu sheegay maanta dhan marka wuxuu kala shaandhaynayaa marka shuruud salaad iyo shuruud soon iyo shuruudo iyo xisaabaan tawxiidkii shuruuddiisa haddii la su-aalana ma yaqaano aaday xuntaha arrinkaasna melihii yacni shuruudshuruudu salaa iyo shuruudu siyaam iyo ma fududa iyo in la barto way tahay laakiin shuruuddii towxiidkii ka weynaayay maxaa maxaa loo baran waaya ma ogolo waxaas in laga hadlo qur-aankiina in laga fasiro tafaasiirtii yacnii salafka haddii la yidhaha yacni tawxiid ulcibaada waxyaabihii ku saabsanaa la fasiraa haddii la dhaho waxaa laga yaabaa inuu iska dhibsanayo marka halkaasay ugu dhammaatay inuu cilmi barto khaalisan marka nebigu markuu leeyahay waxaa weeyaan ikhlaasku shardi waa nimanka mushrikiinta maxaa lagu haysteen mushrikiinta ilaahay waa caabudi jireen laakiin maxaa cibaadadooda ay isu tari weyseen waxay isu soo tari weyse shirkiga inay caabudi jireen waxaa ku tusaa markay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa yani wاladiina اtakhaduu min duunihi wliyaaa ilaahay ka sokay owliye samaysteen markaasay leeyiin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila اllahi zulfa ilaahay inay noo sii dhoweeyaanaan u caabudayna marka ilaahay wuxuu leeyahay alaa lilaahi diin اlkhaalis markuu suuradda ilaahay suuratu tanziil alla wuxuu ku yidhi alaa lilaahi diin اlkhaalis war hooy ilaahay waxaa u sugnaaday uu leeyahay cibaado barax tiran oo isaga keliya u barax tiran cidna wax loogu daraynin fii suurati shucaraa nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi fa inahum caduwun lii ilaa alcaalamiin waxaan aad caabudaysaan kulligood cadow bay ii yihiin ilaa rabalcaalamiin ma ahane ilaa rabalcaalamiin marka waxay tahay yacnii idinka waxaad caabudaysaan ilaahay iyo keyrkiis aniga keyrkaa cadow ii ah laakiin ilaahay cadow ii ma ahan waay istinaha saasuu keena fii suurati اlancaam ilaahay wuxuu yidhi wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarfi waاlancaami yani waxaan idiin sheegaya yani inay mushrikiintii nebiga la joogtay wakhtigiisii joogeen inay ilaahay iyo keyrkii isku caabudi jireen in la fahmaal oo waxaa laga diidayoo shirkiguba macnihiisu inuu saas yahay wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarfi waاlancaami nasiiban wixii ilaahay siiyey xoolo iyo beero ah ayay nasiib yeeleen wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxardi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilaahi waxay yidhaahdeen intaan ilaahan ugu dhowaanaynaa wahada lishurakaaina intaanna shurakadeenna iskaleh faqaaluu hada lilaahi bizamihim wahada lishurakaaina famaa kaana lishurakaa'ihim falaa yasilu ila allah wmaa kana lilaahi fahuwa yasilu ilaa shurakaa'ihim sa'a maa yaxkumuun nadarkii marka waxay yeeleen ilaahayna qayb xoolihii qayb ilaahay bay u nadireen qaybna waxay u nadireen keyrkiisa marka waxaa laleeya war ilaahay cid kale waxa ugu darina wixiisa cibaado isagaa iskale waa xaqiisii cid kale ha ugu darinina hada huwa shirku xaqiiqatu shirki saas waa shirkigii ay mushrikiin alcarab qabeenna kaasoo ahaa dadka waxay u moodaan laakiin dad badan oo xataa qaar kutubo akhriyaan laga yaabaa oo ama tafsiir qur-aan halkaas inta ka bilaabaan halkan kale sii geynayo ma fahamsanaba caqiidadii carabta waxay ahayd ma fahamsana wuxuu u malaynayaa carabtu inay iska ahaayeen dad meel joogo oo wax ilaahay la yidhaha aan aqoonin wax cibaadaada dadaan samaynin saas u haystaan gaaloo dhanna inuu saas yahay u maleeyaa waana khalad awoon axaadiidtu waxay tilmaantay inay xaji jireen soo maa xajkay aadi jireen soo maa muslim xadiidkiisu waxay leey labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak markaasuu nebigu wuxuu leeyahy labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka markaydhan qad qad qad buu dhihi jir war meeshaan ku joojiye tan dambe ka daaye ilaa shariikan huwa laka daaye yani ma ahan dadku yani gaalnimadu ama shirkigu haddaad ilaahay keyrkiis bis caabudana waa gaalnimo haddaad ilaahay iyo keyrkiis wada caabudana waa maxay waa shirki iyadana shirkiga in sidaa loo fahmo waayo ikhlaaskii bay ka tageen iyaga dadkiisay la imaadeen oo shirki ah waxba waa laga yeeli waayo marka xataa haddaad ilaahay wax ugu darto dadka qofka ugu jacayl badan yahay oo nebiyullaahi maxameda ah, ma lagaa yeelaya leanna dad waxaa jiray nabi ciise ilaahay wax ugu daray soo maa ma laga yeelay kuwaas marka lagama yeelay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaaa mar kale waxaa ilaahay uu yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim اlwasiilaةa ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaabah sababu nusuulka cusayr iyo nebi ciise waay dadkii nabi ciise ilaahay la caabuday waxaa layidhi maya qul idcu ladiina zacmtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa اduri cankum walaa taxwiila qofka marka waxaa la rabaa inuu u kala baxsan yahay laa ilaha illa allahu macnaheeda si saxa inuu u yaqaano laakiin haddii lagu yidhaha laa ilaha illah macnaheeda laga hadlayaa jafjafo ka carar maanta dhanna waxa kale dhanna dheg u yaalo dhegayso nuxurkii diintood ka cararaysa nuxurkii diinta oo qofka uu ka cararaayo ayb khaalisan min qibali nafsihi oo laa ilaha illa llahda iyadana waxay rabtaa xadiidkii waatou ah man qaala laa ilaha illa allahu wakafara bimaa yucbadu min duuni illah soo ma ahayn wakafara bimaa yucbadu min duuni illah haddii aadan ku kufrinin waxa ilaahay sokadii la caabudo dhan oo cibaadaadkoodii aadan ku kufrinin cibaadadooda aadan ku kufrinin wax ma haysid haysa wakafara bimaa yucbadu baa kaa maqan arrinkaasna arin maahan laba boqol oo eh, sano ka hor iyo saddex boqol dad joogay waxay la yimaadeen abadan ma ahan culammada shaaficiyada innaga madhabteenna a'imadii culammadii shaaficiyada baqawi iyo yacnii imaamu shaafici ka soo bilaaw iyo baqawi iyo ibnu surayj iyo yacnii imaamu nawowi iyo ibnu xajar iyo warar badan baa laga helaa oo macnahaas qofku yacni waa sahlantaha inuu yidhaahdo waxaan kitaabu tawxiid iyo fatxulmajiid iyo ku yaalaan naga dhaaf waxaas iska dhaafna haddaad doonto fatxulmajiidka haddaad iska dhaafta xataa laakiin tafaasiirtii balfiiri waa yahay wixii fatxulmajiid ku yaalla haddii baqawi ou dhigaayo leesh baqawi maxaa uga cararay baqawi haddaysa wax kugu jirin adig marka qofka yacni in xaqa lagu dhaafiyo qof nacaybkiisa hebelaa yidhi hebel waa la necban yahay haddii xaqa uu kaaga tago waa dhibaato badan tahay qofku marka haddii uunan isagoo dus u dul qaado karin inuu akhriyo kutubta maalan moxamed ibn cabdilwahaab khaliya kitaabo kale ha akhriyo kitaab waxaa jira tajriidu tawxiid ilmufiid la yidhaha maqrisiya iskalen maqrisi culimmada shaaficiyada ibnu xajar wakhtigiisi joogtay meelahaasu ahaa ama wakhtiyadaas aga dhowdhow kitaab wuxuu leeyahay tajriidu tawxiid ilmufiid la yidhaha oo tawxiid alcibaada oo ka qoray culammadii marka eh, ilaa nuquul aad u tiro badan oo towxiid ulcibaada ku saabsan yaa culammada shaaficiyada laga soo naqliyaa ku manaanka gaaraan wayuminuuna bilxawdi wayu'minuuna waxay rumaynayaan bilxawdi xawdkii bay rumaynayaan ayb darka nebiga walkowhari iyo kowhar bay rumaynayaan kowhar iyo xawd marka maxay ku kala bedelan yihiin kowharkaa caamsan kowharku waa khayr fara badan oo nebiga la siiyey wa minhu waxaa ka mida waxyaabaha kowharkaas waxaa ka mida xawdka marka xawdku waa qayb ka mida kowhar soomasaas wayu'minuuna bilxawdi bay rumaynayaan waalkowhari bay rumaynayaan wa idkhaali fariiqin koox gelinteed min almuwaxidiina dadka muwaxidiinta ilaahay waxiday ka mida aljannata jannada in la gelinayo bikayri xisaabin xisaab la-aan wa muxaasabati fariiqin kooxna in lala xisaabtamaayo minhum iyaga ka mida xisaaban yasiiran xisaab fudud lala xisaabtami doono wa idkhaalihim iyo kuwa gelintooda aljannata la gelinayo bikayri suu'in xumaan la-aan yamasuhum xumida oo taabanaysa la-aantii wa cadaabin wa bikayri cadaabin cadaab la-aan yalxaquhum haleelayo waidkhaali fariiqin kuwo kalena gelintooda min mudnibiihim muwaxidiinta kuwooda dambaabay min mudnibii almuwaxidiin dadka muwaxidiinta kuwooda dambaabay qaybo ka midana in la gelinayo annaara naarta la gelinayo ayay rumaynayaan oo dad marka muslimiina naarta waa la gelinaa dabcan kuwana ilaahay haddou doono waa dhaafaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayb uma ictaaqihim xorayn uma intaa kadib ictaaqihim ka xorayntooda wa ikhraajihim bixitaankooda minha min annaari laga bixiyay rumaysan yihiin rumaynayaan wa ilxaaqihim haleelitaan wa ilxaaqihim haleelitaankooda biikhwaanihim walaalahood ay haleelaan alladiina walaalaha oo sabaquuhum uga hormaray ila aljannati jannada uga hormaray walaa yukhalladuuna ma lagu waarinayo fi naari naar lagu waarin maayo muminiintii naar lagu waarin maayo fa ama alkufaaru gaalada fa inahum yukhalladuuna fiiha naarti baa lagu waarinayaa walaa yukhrajuuna minha laga bixin maayo abaddan weligood aayaddii marka yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha gaalada waay ka warramaysa jaabir bin cabdillaahi siduu ku fasiray aayadda ka horeysana ay tilmaamaysaa fa ama alkufaaru gaalada fa inahum yukhalladuuna iyaga waa la waarinayaa fiiha fi naari naarta dhexdeeda lagu waarinayaa walaa yakhrujuuna ka bixi maayaan minha naarta xaggeeda abadan weligood ma ka baxayaan naarta walaa yatruku llaahu ilaahay ma ka tegaayo fiiha naarta dhexdeeda min cusaati ahli liimaan iimaanka dadkiisa kuwooda caasiyey axaddan uga tegi maayo qofna uga tegi maayo marka ugu dambaysa marka naarta gaalada unbaa isugu soo haraysa marka wuxuu leeyahay ibnulqayim kitaabkiisa alwaabil sayibka wuxuu yidhaahdaa naarta dadka mu'miniinta ay gelayaan wakti bay leedahay waana soo gabagaboobi qof mu'mina wakti uusan naar ku jirayn inaad jirayso amaa wuxuu yidhi naaru ahli lkufri dadka ahlu kufriga naartooda weligeed ma dhammaanaysa mana baaba'aysa alwaabil sayibka saasuu leeyahay wararkiisa kaleo dhanna macnahaasaa lagu xiraya yani naarta waa dhammaanaysayo qabaa iyo waxyaabahaas wararka dhahayo dhan waxaa lagu xambaarayaa naarta uu ka hadlaayo inay tahay naaru ahlil iimaan dadka ahlu iimaanka naarta ay gelayaan taasaa gabagaboobaysa dhammaanayso oo waqti leh isagaaba sheegay saas u hadlayba kitaabkiisa alwaabil sayib oo adkaarta uu uga warramo halkan iska joogo bilahi towfiiq sal l